بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى إله بان كبر يعين وفجيسنا إله رالك يا جل جلاله مركة كوات فرشها عن كلمة أن نصر الدبر وحيتها الدقنين ayaa nasiixo wadata aanu u dirayno sheikha weyn ee caanka ee soomaaliga sheekh maxamed cabdi umal oo macruuf ka ah geeska africa haddana degan nairobi digniintaas nasiixada wadata marka koowaad waxa weeye waxay ku saabsan tahay hadalkii isagu ka yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo culimo badan iyagoo og ay ka aamuseen qaarna lagaba yaabo inay u arkaan sheikhu inuu saxsan yahay een hore waa uga hadalnay si kooban haddana mar labaad waxaan jeclaan lahaa inaan dadkoo dhan wadaagno arrintan oo sheikuu ku khaldamee ku saabsan cirdiga nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii uu muta'awil yahay iyo haddii kalena culammadu way ogaanaya xadiidka sheikhu daliilsaday ee uu ku tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam in injir laga gurayey xadiidkii saxiixulmuslim ku yaalay ee umu xaraam gabadha la yidhaahdo ay nebigii calayhi salaatu wasalaam umxaraam xaraam xaraam bintu milxaan oo umusamusaleen umm bintu milxaan la dhalatay nebigu gurigeeda inuu seexan jiray calayhi salaatu wasalaam dabeedna gabadhii ay nebiga timihiisa iyadoo shanlaynaysa isagoo ku fasiray inay injir ka guuraysay ereyga uu adeegsaday ee uu fasirayna waa taflii shacra ama taflii ra'sa xadiidu saxiix muslim buu ku yaallaa culimmadii fasirayna dhowr micno ayay tafli u sheegeen luqad ahaan xagga luqawi laba micno oo ugu waaweyn baa midu wuxuu yahay tafriqu shacra ra'si inay kala qaadqaadaysa ama kala siinaysay yacni madaxa timaha madaxa oo timuhu markay isku maran yihiin marka la kala furfuro oo shaygu tafriiq lagu sameeyo tufariq shacra ra'si midna waxaa weeye tabxath ama taftish ama taftiish ee sida qaar ay qoraan kutubta qaar alqumal can ra'si qumal yani injir in madaxa laga baaro labadii micno ee uu lahaa loo adeegsan karay kii xumaabuu soo qaatay umal oo uu nebiga dul saaray calayhi salaatu wasalaam halkaa laba arrimood baa ka muuqata marka koowaad ma u malaynayo inuu jaahil ka yahay micniya micno ahaan in lagu fasiri karo nebiga oo madaxiisa timihiisa kala furfuraysay ama ay shanlaynaysaga maadaama culamo badan ay qabaan inay nebiga eedadii ahayd xagga nuugmada oo aabbihii ay naas la nuugtay calayhi salaatu wasalaam marka gabadha uu gurigeeda jiifay sala allahu calayh wasalama xadiidku wuxuu anagu sheegayaanu rumaysannahay inay nebiga madaxiisa shallaynaysay ama tirihiisa oo isku dheganaa ay kala furfuraysay laakiin injir bay ka guraysay oo weliba markii lagu qabsaday umal uu sii dooday oo layidhi arrintan waxaa weeye arrin iska caadiya nabiga injirta waa lahaan jiray marka micno ahaan in micnahaas wanaagsan nabiga loogu fasiray wuu keri karay oo waa baalmaray ma aqaan sababka u baalmaray wuxuuna nebiga ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wax uu hadda og yahay sharcan wa naqlan wa curfiba inaanay sax ahayn in nebiga lagu tilmaamo wax isaguba uusan ogolaadeen arrintaas ay tahay nuqsaan ama gaf loo geysanayo cirdiga nabiga sala allahu caleyh wasalam ninkaa odaga sheikha la yaqaan waxaan leenahay ilahay u toobadkeen ilaahay u toobadkeen oo ha ka kibrin inaad ilaahay u laabato in aad khaldantay caddee oo masalada saan ay kula noqotay laakiin sidaana loo dhihi karay ilaahay ka baq oo laba arrimood laba sababoodba u yeel marka koowaad dan naftaada u cabso oo aakhiradaada u cabso ilaahay hor istaaggiisa u cabso waad og tahay wakiic oo adiga kaa cilmi badnaa kaana yani fadli badan oo ah caalim culamaa almuslimiin attaabiciin khatartii uu ku galay markuu masale taawiilow nebiga geerihiisii ka sheegay aan cilmi fiican u leedahay baan u malaynaya oo uu ka cararay magaalada maka oo uu madiine u cararay isagoo shacabkii reer maka ka cararay markii dambena xataa madiina uu isku haleen waa inuu gaaro dhexda inta ka leexday iyo ciraaq u cararay wakiic caalim min culamaa almuslimiin ataabiciin haddiiba arrintaas uu ku sigtay masale uu ta'wiilsaday oo laga yaabo inuu nin saxaabiya ka maqlay adiga xaggeedaad joogtaa ilaahay ka baq maxamed cabdi umal caan baad ahayd geeska africa daaci wakti dheer soo shaqaynayana waad ahayd oo dad badan waxbaray walxaqu yuqaal laakiin labada arrimoodaan kugu haysana middan middaana ah, tii ictisaamka iyo mabaadida ictisaamka iyo howlaha ayagu ay dhex galeen iyo siyaasaddan taas anu hadda kaala hadli maayo oo waa ku kala aaraayo afkaar duwanne laakiin midda nebiga ku saabsan calayhi salaatu wasalaam ilaahay uga baqo toobadkeen dadku way yaqaanaan nebigooda udgoono rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka koowaad marka lafahaaga uga cabso cadaabka ilaahay oo ha fududaysanin inaad nebiga cirdigiisii si fudud adoo muta'awila aad wax ka sheegto oo wax adigaba aan kuu cuntabin shiikow aad ku tilmaanto nebiga calayhi salaatu wasalaam waa digniinta koowaad oo aan rabo naftaada inaad cabsi cadaabka ilaah uga cabsato midda labaad waxaan ku xasuusinayaa acdaadii islaamku inay ka faa'iidaysteen hadalkaaga oo qaar badan oo qabuuriyiina ay maanta deliil ka dhigteen nimankii aada lahaydeen waa waxay raacsan yihiin nebiga waa sunniyiin waa muwaxidiin waa kuwan culammadoodu waaweyneed nebiga caayay haddaad iga rumaysanaysay haddii kaleba magaca ilaahay baan ku dhaartay dad aan qaraabo nahay oo dibadda iga soo wacayba waxay ii sheegeen arrintaa markii ugu horreysay oo uu ku hadlay umal oo waxay yidhaahdeen awal waxaan rabnay inaan salafiyiinta ku biirno laakiin hadda waxaan ogaanaba nebiga inaad col u tihiin maxaad ka wadiin markaan idhi waxay tidhi gabar habeennimo ila hadlaysa taleefon dibadda iga soo dirtay shiikhiinnii culimmadiinni ugu waaweynayd baaba nebiga aflagaadaynayse haddaan daawanaya nebigii isagoo injir ku tilmaamaya minin nebigii caayadan anagu culimo ahaan u daba fadhiisanaya iga tag bay tidhi suufiyadeydii baa idin dhaantoon ku noqonayaa arrintaasu keligeed maaha marka fitan weyn bay noqotay adigana aad fududaysatay laga yaaba markii lagaala hadlayna inaad sii madax adeegtayba waxay gaadhay ilaa markii dambe xataa ay qabuuriyintii muqdisho joogtay markaad muqdisho imanaysay sheekh maxamed cabdi umal markuu xamar imanayey in mashaacirtii dadka ay ka faa'idaysteen ma aha qabuuriyinta nebiga inay jecel yihiin waan ognahay hadday nebiga jecel yihiin kii gaalkacya ku dhintay ayuu markuu nebiga aflagaadeeyey ka hadli lahaayeen ka qaylin lahaayeen iska dhaaf inay wax ka sheegaan oo ay la dagaalamaan ama ay colaadiyaan ama ay radiyaane waxay odhan jireen cilmulbaatinkuu yaqaanaa nin cilmi baatin yaqaano weye markaa waxyaaba aanan ogeyn buu og yahay marka waan ognahay inay nebiga jacayl ay u qabaan uusan jirin laakiin shirkigoodiiba difaacayaan tawxiidkiina waa colaadinayaan waxa ay ku soo gabadeenna waa hadalkaagii mashaacirta dadkan ay ku kiciyeen oo leeyihiin nebigiiba wax loo dhimay ninka nebiga wax u dhimeyna waa in lala dagaalamo dadkuna nebiga waa jecel yihin annagoo dhan baa jecel sal allahu calayh wasalam kaana yeeli meyn inaan nebiga aad adigu masale carabkaaga ka soo baxday oo dadka aragtidiisa jaarifo ula muuqata curfiga maanta jirtana jaarifada ah oo injir ah inaad nabiga ku tilmaanto wallahi kaa yeeli mayno wallahi kaa yeeli mayno sheekh ilahay u toobadkeen masaladaas ilaahay dartii uga laabo kir inaad ku khaldantay dadkana ka raalligeli fursadna ha siinin acdaada tawxiidka iyo mushrikiinta dhanka kale wixii ictisaam iyo mabaadida ictisaam iyo siyaasadda dheh gasheen iyo howlahaasnaanu hadda ka hadli maayo laakiin masaladan kala hadlayo waa arrinkaas wey waxaa nabiga arrinkiisa ka leeya calayhi salaatu wasalaam nabigu sala allahu alayh wasalam xadiidkii saxiix muslim ku yaallay anas bin malik wuxuu yidhi markuu cabaar ka sheekeeyey nabiga iyo udgoonkiisa sala allahu alayh wasalam iyo dididkiisa inuu udgoonaa walaa shamamtu yacni ma uusan ii soo udgin oo ma urin miskatan shay miskiya udgoon walaa cambaratan iyo cambar waasna waa udgoon oo atyaba ka udgooni iyo caraf badan min raa'ixati rasuuli illaahi nebiga udgoonkiisa calayhi salaatu wasalaam nebigu sidaasuu u udgeeyey sala allahu caleyh wasalam bal axaadiidda qaar waxay sheegayaan saxaabadu inay yidhaahdeen nebigu isagoo nacag maraya annagoon arkayn baan garanaynay in nebigii nacag marayo udgoonka darti uu carfaya sala allahu caleyh wasalam isagoona catarba ismarin dhididkiisaa udgoon ahaa sala allahu caleyh wasalam timihiisaa laga barakaysan jiray dhididkiisa iyo biyaha uu ku weysaystaa laga barakaysanaya calayhi salaatu wasalaam gacantiisa iyo jismiga waa la isisaarsaaraya saxaabada waa isisaarsaaraya dhididkiisa waa gabadhii ka barakaysanaysa umu sulaym oo uu ka warramayo wiilkeeda anas bin malik nebigu guriga nabigu iman jiray waana seexan jiray buu yidhi sala allahu calayh wasalam markaasay umu sulaym waxay aragtay maalin nebiga oo dhididay oo gurigii jiifa waxay bilowday yacni inay dhididkii ay soo mara ku tuujiso oo mara ku tirtirato dhididka nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo dabcan maqaar baa dhididkiisa ku daatay meesha ku yaallay fastayqada nabiyu nebigaa toosay calayhi salaatu wasalaam faqaala yaa umu sulaym maa haada aladii tasnaciin umu sulaymee ma maxay arrinkan aada samaynayso iyadoo waxay ugu jawaabtay haadaa caraquka kan waa caraqaayo waa dhididkaaga rasuulka allow najcalahu fii طiyibina waxaan ka dhiganaynaa catarkanaga catar baanu ka dhiganaynaa wa huwa min aطyabi طiyib طiib oo dhan ama catar oo dhan kii ugu udgoonaa weeye riwaayad kale soo saxiix muslimka ku taallana wax markuu weydiiyo waxay leedahay caruurtanadaanu yani u marinaynaa waana ka barakaysanayna rasuulkii allow narju barakatahu lisibyaanina ilaa uu nebigu ku yidhi asabti waad asiibtay si fiican baad yeeshay dhididkiisa calayhi salaatu wasalaam sidaasu ah timihiisii aanu usoo gudubna salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi anas wuxuu yidhi laqad ra'aytu rasuulu llahi calayhi salaatu wasalaam rasuulkii allaan arkay waalxallaaqu yaxliqu iyadoo kii timaha u xiirayo uu nabiga u xiirayo wa ataafa bihi asxaabuhu saxaabada nebigana ay nebiga hareerihiisa ama gooniyaha ka taagan yihiin way ku soo xoomeenba famaa yuriiduuna ma doonayaan an taqaca shacratun inay dhulka ku dhacdo tin ilaa fii yadi rajulin ilaa qof gacantiisa inay ku dhacdo mooye wuu ka barakaysanaya qof walba timaha nabiga calayhi salaatu wasalaam timaha nabiga laga barakaysanayay arrinta nabiga saasaa oo timihiisii iyo jismigiisii iyo dhiiggiisiiba waxaan dhihi lahaa dhididkiisii laga barakaysanayo salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi inaad ku tilmaanto wax wasakh cinaha ay ka dhalato injir injirtu wasakh bay ka dhalataa waa wada naqaanaa xataa haddii adiga ay kula noqotay masale muta'awil aad ku taho ta'wiilku xagga kula aaday ama luqadaadu xagga kula aaday ma garan weyda nebiga waxa adigu aad naxabta inaad ka fogeyso ma garan weyda nebiga ina waxaa adigu iska anfinaysa ood ogolaateen inaadan nebiga ku tilmaamin waa iga digniin haddaadan ilaahay u toobadkeenin oo masaladaas aanad ilaahay uga laaban ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala cid kastoo nebiga u qiiroonaysa waxaan ilaahay ka baryaynaa masiibo aadan filayn ilahay inuu kugu rido dhanka kale umal keliya ma ahan ciddaanu la hadlayn waxaa jira shiikh kale oo doctoora caana muqdisho jooga oo laga yaabo dadka qaarkii inaanay ku baraarugsanayn oo kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii taariikhda milaadiyada isagoo jooga masaajidka sheekh cali suufi nebiga si calaaniya ugu gafay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa doctor dusuuqi sidoo kale asagana ugu yeerna ilaahayna u laabto weliba isagu si jaasjaas ereeyey uga hadlay oo uu ka hadlayay isagoo ka warramaya guurkii nebigu guursaday caaisha radi allaahu canha iyadoo da'yar marka waxaanu leenahay nebigu isagoo iyadoo da'yar buu guursaday haween bayna ahayd yacni aqal geli karta ee caruur maanay ahayn marka gefkii iyo aflagaadada uu nebiga u geystay weliba siddeedda maarsu ka hadlayay maalin gaaladu ay weynayso oo casarkeeda siddeedda maars waxay ka soo jeedaa waddanka raashka waxaana aasaasay valadimir ivanovik linen ninkii la odhan jiray ninkaasaa wuxuu ka dhigay maalinta haweenka rushiya ama sufiyeedka kadibna kun sagaal boqol shan iyo afartankii ayaa waxaa la keenay sideedda marso united nationka oo laga codsaday in laga dhiga maalin caalamiya oo haweenku leeyihiin marka maalin caalamiya dumarku leeyihiin oo united nationku sharciyeystay siddeedda mars maalintaa nin weyneynaya nabi maxamed aflagaadeeyey mustashriq baan odhan karnaa wax kale maaha ilaa zandiiq inaan adaana mooye ilaahay u toobadkeen inta goor goor tahay taadu taawiil maahana waa istihzaa birasuuli illaahi calayhi salaatu wasalaam waxaan maqalnay mar inta odayaal u shiriyey suuqi inuu yidhaha adeegaa waa iga dhacay gaf buu ahaa marka waa ka laabanaya si calaaniya oo dad badna arkayaan oo masaajid u fadhiyo kitaab akrinayo ayuu nebiga ugu gafay si calaaniya oo bannaanka taal oo cilaamka loo soo bandhigo waa inuu ku toobad keenaa saasaan kula talinaynaa dusuuqi wuu garanayaa maanta si fudud si habgalla maanta uu dadka ugu qanciyo dad oo dhan baa maqlay kuwaan ogeenna hadda ha maqlaan gefka uu u gefay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam guursigii uu guursaday caaisho oo sagaal sana jirta salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh arrintaa isagan inuu ka toobad keenaan rabnaa ilaahay inuu u laabto jalla jalaaluhu qofkii nebi maxamed tacaniya si dadban iyo si toos aba waxaan qof kastoo muslim oo ilaahay rasuulkiisa rumeeyey nebigiisa jecel calayhi salaatu wasalaam aan kula dardaarmayaa inay difaacaan cirdiga nebiga afkooda iyo addinkooda inay ku difaacaan cirdiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaa adigu difaaci weydana rabbigiisaa difaacaya allah yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin annagaa kaaga filan nebi allow kuwa kugu jeesjeesaya oo alla kaloo yidhi wa rafacnaa laka dikraka sharaftaadii waanu kor u qaadnay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa nebigiisa sharfay yacni xayan wa mayitan nolol iyo geeriba ka yeeli mayna marka mustashriq iyo wadaad khaldamay inuu nebiga wax u dhimo afkiisa wax ugu dhimo amase yacni si ishaaro ah oo tilmaana wax ugu dhimo waxaan rajaynayaa odayaashaas ilahay inay u soo laabtaan subxaanahu wa tacaala intaasaan odhanayaa hadalkayga ku soo koobayaa waxaanan ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu waafajiyo sida khayrka khayrkaa ilaahayna raalliga ka yahay subxaanahu wa tacaala waxaan dadkoo dhan nin kastoo nebi maxamed rumaysan sala allahu calayhi wasalama xasuusinayaa inay shardi ku tahay tawqiirka ama weynaynta iyo sharfidda nebiga weynayntuna ma ahan mawliidka ay la boodboodaan shiicada iyo qabuuriyiintu taas waa caqiide iyo diin kale ay samaysteen weynaynta nebiga iyo sharfadiisa oo amarkiisaoo la raaco taacadiisa yani isaga la ateeco calayhi salaatu wasalaam la jeclaado salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi waalidka iyo walaalahaa iyo caruurtaada inaad ka jeclaato nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay baan ka barya inuu naga yeelo kuwa nebi maxamed raacay sala allahu calayhi wasalam ka run sheegay laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulu llah wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabih wman tabicahu bixsaanin ilaa yowmi iddiin وجزاكم الله خيرا